wacala allahi jala dikruhu waarida walaa wallahi maa adri aruuxii tasiiru ila ljannati fauhaniiha am ila annaari faucaziiha uma bakaa waanshaa yaquul إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ولولاك ما يغوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما فيا ليت شعري هل أصير لجنة فأهنى وإما للسعير فأندما وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ترحما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما خف الله وارجوه لكل عظيمة ولا تطع النفس اللجوج فتندما إلى آخر الأبيات wuxuu hi asbaxtu min addunyaa raaxila waxaan waa beriistay anigoo adduunyadii kasii socda ka guuraya walilikhwaani mufaariqa asxaabtayda iyo raggaan isjeclaynna walaalaha ahayna ka tegaya walikasi lmaniyati shaariba koobkii geeridana aniga oo kabanaya oo cabay yani dhibanaya wa cala allahi jala dikruhu waarida xag ilaahayna jala wacala anigoo ku aroorayo xaggiisa u soconay walaa wallaahi maa adrii allah baan ku dhaarayaa garan maayo ruuxii tasiru ila aljanna naftaydu xaggii jannaday u socotaa oo fa ka dhacsantahayd muddo dabcada waan markaa u tahniyadeeyaa am ila annaari mise xaggii naartay u socotaayoo fa ucaziiha waan sabirsiiya waan u tacsiyeeya uma bakaa wuu ooyey imaam shaafici raximah llahu tacaala wa anshaa wuxuu bilaabay yaquulu inuu yidhaahdo abyaadan soo socota qisadu markaa way ka sugan tahay imaamka raxmat ullaahi tacaala calayh sida imaamu dahabiba uu siyaru aclaami nugalaaga uu ku sheegay isnaaduhu haabitun canhu way ka sugan tahay laakiin gabayan dheeree soo socda waxa un masaadirta ku jira waa tobanka hore oo weliba beytka lixaad laga saaray intaasunbaa imaamka laga soo guuriyey intaasna markaa masaadirtu qaarba waxbay ka ka ridayaan oy ka dhimayaan laakiin sagaalkaa bayd masaadirtii qisada soo warisay marka la ysku wada dardaro waa laga soo wada helaya beydka baa laga saaray ama waxaan ka dambeeya shaafici markaa lagama soo guurinin oo sanad lagaga soo wariya la garan maayo waxaa laga yaaba markaa dad markaa qasiidada macaansaday inay iskaga sii dareen markaa abyaad kale oo qof marka dadka ahlu zuhdiga qaarkood ay abyaad markaa qaabkeediio kale u socota ay ku dareen oo deetana markaa la ilxaaqiyo hadalkii shaafici laga wada dhigay marka de waxay jaamicu inuu ka jara intaa dambe wuxuu ilayka ilaaha alkhalqi arfacu raqbati xaggaaga ayaan khalqiga allihii ilaahooda ahaadow aan raqbadayda iyo rabitaankayga u kor qaadaya yani wixii aan su-aal qabo ama cabasho qabo ama dalab iyo codsi aan gudso xaggaagaan usoo kor qaadaya adigaan ku baryayaa wey wain kuntu aan ahaadaba yaa dalmani waljuud allihii galladiyo deeqda u saaxiibka ahaayo mujriman mid dembi galayba aan ahaadee haddana baahiyahaan qabo adiga ayaan ku hoos keenay oon korkuugu soo qaaday marka yani wuxuu leeyahay dembiga aan ku dhacay iyo ijraamku ii diidi maayaan in aan baahiyahayga adiga ku hoos keeno ku hada ilahay halkaa iga hagaaji ilahy halkaa waaa waxaa ii samee oo dee qofku kollay dembi ka badbaadi maayo oo bani aadam waa khadaa taasi markaa ma keensanayso inuu ka qoosto ilaahay subxaanah watacaala naxariistiisa oo is idhaahdo adiga ilaahay kol haddaad dambiyada noocaasa gashay waxba kaa aqbali maayo waxba ha baryin haadaa min makaayid shayaan shaydaanka xarig maleegiisa ayay ka mid tahay in qofku uu arkay in dembigiisu uu keensanayo inaan ilahay isaga waxba ka aqbalin qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calى anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllah ina allaha yakfir الdunuuba jamiica inahu huwa اlgafuur الraxiim ilayka ilaaha alkhalqi arfacu raqbatii wixii aan rabo adiga ayaan kuu soo gudbinaya oon kuu soo rafcinaya wain kuntu aan ahaadaba wey yaa da lmani wljuud allihii maniga iyo juudka manigu marka waa galadii juudna oo deeqsinimadii waxbixintii way ishoosgelayaan marka mujriman aan ahaadaba mid markaa mujrimaho dembi galeen walamaa qasaa qalbii qalbigaygu markuu adkaaday wadaaqat madaahibii wadooyinkiina igu soo xidhmeen oo ciriiri ay igu noqdeen meelihii aan mari lahaa jacaltu rajaa waxaan ka dhigay filashada minii xaggayga ka imanayso licafwika aan filanayo adiga dembi dhaafkaaga iyo saamaxaadaada filashadaasaa waxaan ka dhigtay sullamaa sallaan aan xaggaaga u maro markii qalbigaygii adkaaday dembigaygii batay deetana jidadka ciidi igu soo noqdeenoo meel aan mare aan waayay iyo wax aan ilaahay subxaanahu watacaala ku baryo oo aan ugu tawasulo yani acmaashaydii kuma kalsooni weey dembiye ayuun baanu arkayaa xumaan aan sameeyey ayuun baan arkayaa waa qofka de muminka ah xaaladiisa weeyaan wuxuu arkaa dembiyadiisa la weyn cibaadada uu samaynayaa lama weyna baynamaa qofka muqtarka ee saaxibulquruurka ah uu cagsiga xaaladiisu ay tahayo waxoogaaga daacaadka maaratay arke uu samaynayo ayaa wax weyn la ah dembiyadiisuna duqsiyo kale leeyihi marka wuxuu le dembigeygii baan arkay markaasaa jidadkii o dhan igu soo oodmeen laakiin haddana jid baan soo oodminoo waa ilaahay dembi dhaafkiisa filashada la filanayo iyo naxariistiisa aan ku xidhnayn camal saalixood adigu la timaado ilahay waa ka adduunyada ugu naxariisanaya gaaliyo muslimbe markaa rajaha iyo filashada aan adiga cafwaaga filanayo ayaa waxaan ka dhigtay sallaankii aan kuugu soo tawasuli lahaa tacaadamanii dembii dembigaygiibaa ila weynaaday oo ila cuslaaday falamaa qarantuhu markaan barbar dhigay bicafwika rabbii adiga saamaxaadaada allahayo iyo cafintaada markii aan barbar dhigay kaana cafwuka acdama waxaa soo baxday in cafwigaagu uu ka wen yahay kolka dembigayga iyo laysu eego cafwigaaga cafigaagaa weyn marka hadda ididiilo iyo rajo fiican ayaa halkaa markaa iiga soo baxday ilays baa ii iftiimay halkaasaan markaa ilaahayow cafwigaagaan markaa kuugu tawasulayaa wey wamaa zilta kamaad zuulin allah yow daa cafwin can dambi mid markaa saamaxaad u saaxiiba dembiga aada saamaxdo lam tazal tajuudu kamaad zuulin in aad ugu deeqdo bani aadamka wa tacfu oo aad saamaxdo dembiyadoodii minnatan wa takaruma iyadoo arrintaasi ay tahay gallad xaggaaga ka timid iyo deeqsinimo haddee cid ku qasabtayna aanay jirin cid markaa de aad ka baqaysaana ma jirto laakiin waa deeqsinimadaada iyo ma manigaaga ayuunbaad bani aadamka dembigoodana ku dhaafaysaa deeqdaadana ay ku heleen walowlaaka maa yaqwaa qaafku halkan qorayaa macnahana waabay ku yar qurux badan tahay laakiin masaadirta walowlaaka lam yagwa ama laa yagwaa oo eyn ayay markaa masaadirta ugu jirta walowlaaka haddii aan adigu aanad jiri lahayn yani mashiicadaaduba markaa halkaan ay noqonaysa mashiicada aad adigu doontay in adduunka gaalnimo iyo xumaani ay ka jirto hadii aanay jiri lahayn lam yaqwa biibliisa caabidun caalimu naqaar baa qoray kuma uu lumeen ibliis daraadii qof kuu cibaadaysanay ama qof aqoonlii kumuu lumeen ibliis makaayidiisa iyo xarigmaleegiisa kumuu lumeen qof caabidihi oo dee qof haroonsan bay noqon lahayn dadku laakiin mashiiadaada ma jirta ad adigu doon lahayd inaan cidin lumin cidina ma luntayn wey fakayfa sidee loo wada badbaadayaa waqad awaa safiyaka aadama waxaabu gayi ku riday oo majara habaabiyey waa geedkii uu cunaye adoonkii adigu aad dooratay ee nabiyullaahi aadam alayhi salaam saasay markaa masaajirtu lakin walow laaka maa yaqwa dii qaafka la akriyo ama laa yaqwa biibliis caabidu cid ibliis iska xajinaysaa ma jirto wey haddii adigu aanad waafajinin qofka inuu ibliis ka badbaado cid tamar u haysa ay ibliis iskaga celiso caabid ama caalim ibliis u babac dhigi kara oo makaayadiisa iyo xeeladihiisa iska celin karoo awood ulihi ma jiro fa kayfa sidee baaba loogu helayo ninkaa laysaga celin waqad aqwaa safiyaka aadama isagoo addoonkaagii aad dooratay nabillaahi aadam ahaaba lumiyey oo yani waxa weeyaan geedkii dee maaragtay cunistiisa ku xambaaray sidee cid kale ay uga badbaadi mar haddii laa yaqwa qaafka la akriyo macnuhu toosnaanayda lafteeda bal waxaabad mooddaa ina iyadu kasii dhowdahayba laakiin dee masaadir siday ugu jirto yaa iyaduna muhiima iyaduna markaa macnahaas horeynu sheegnay oo marka falowlaakada in mashiicadii lagu xambaaraa haddii tan kale mka maa yaqwa marka aqrina lowlaaka yani lowlaa macuunatuka wa tawfiiquka haddii adiga waafajintaada iyo kaalmadaada iyo badbaadintaadu aanay jirin maa yaqwaa biibliisa caabidu cid markaa iska celin karta oo awood ulaa iskaga celiso iyadoo tawfiiqdaadi aanay la socon ma jirayso فyا layta شhعrي hal أصيr لجaنة فأhnىa وإma للsacيiر فأndma beytka waa beytka msdirta kuma jiro fayا layta شhعrي yani waa waa la yaabanay xaaladayda wey layta shicrina mar hore soo marta laga yaabaa waa kelimatu tacajub wey hal asiiru lijannatin waa isla yaabanahay toloma jannaan u socdaa oo faahnaa deetana qof waxaa noqdaa il qabowsada oo ku farxa arintaa waimaa lisaciiri mise waimaa asiiru mise taa maaha doorku waxa weeye inaan u soconayo lisaciiri xaggaa iyo naartii oo faandama waan markaa murugoodaa wainii laaati danba acrifu qadrahu waxaan la imaadaa dembi baan ku dhacaa aan ogahay inuu dembi culus yahay wa aclamu waxaanan ogahay ana allaha yacfuu ilahay dembiga inuu saamaxo taraxuman naxariisasho daraaddeed inuu dembiyada u saamaxo watarxam waa inoo qoran laakiin wayarxamana malaha xafidaya taarikh dimishq wayarxama bay ku madbaceeyeen laakiin sida siyarka iyo ku qorani man ku hagaagaya naxwi ahaana toosani wa ana allaha yacfuu taraxuma lakin watarxamaan idhaahno wax lagu nasbiyey baa laynooga baahanaya waclam ana allaha yacfuu yacfuu waa marfuuc wey wataramata eh, taadu iyadu wejiba male wainyaun meeshaas ay maarata noqotay noqon hadii saas a wayarxamaana wixii markaa lagu nasbiya loo baahanaya ana allaha yacfuu wayarxamu ayay noqonaysa markaa sidaas yarkaiya ku qoran baa sax ana allaha yacfuu ilaahay inuu dembiga dhaafo taraxuman naxariisasho daraaddeed isagoo u naxariisanaya addoomihiisa inuu dembiga dhaafay ayaan ogahay marka beytka laga fahmi maayo alاxtijaaj bاlqadr calى اlmacaasi ama maarata almnu min makr الlah ilaahay subxaana wataala makrigiisa in laga aamin yahayo qofku inuu isdhigto oo ilaahay waa kafuur raxiime waxaa doonta samee saa ma aha markuu dembigu iga dhaco ma quusto wey dembi baan la imaadaa haddana arrintaasi qoysashayguma rido de waxaan ogahay ilaahay subxaana watacaala inuu dembiga dhaafo taraxuman lakiin ama haddii loo jeedo haddii yani qofku ka fahmo in maadaama ilaahay kafuururaxiim yahay oo cafuwun kariim uu yahay muxuu yihi faakir ma staacta min almacaasi ida kaana alquduumu calaa kariim taas sax maaha faakir ma staacta min almacaasi intaad dembi geli karto iska gal buu yidhi ida kaana alquduumu calaa kariim mar haddii halkan loo socdo cidda lagu socda lagu arooraya ay tahay cid deeqsi oo aan waxba ku maaragtay saas markaa sax maaha ilamu an allah iclamu ana allaha shadiid lciqaabi wa ana allaha gafuur raxiim labadaasaa la doonaya marka alcayshu bayna alkhawfi wاlraja ma aha taas markaa beytku ma aha fain tacfu canii haddaad isaamaxdo tacfu can mutamaridin aluumin ashuumin maa yuzaayilu mahama tacfu waxaad saamixi can mutamaridin waxaa dembiga u dhaafi mid madax adag daluumin dulmi badan khashuumin xadgudub badan maa yusaayilu aan ka tegaynin oon ka dul dhaqaaqaynin mahaman dembi yani wuxuu leeyahay ilaahu haddaad isaamaxdo waad isaamixi haddana maca dalik dee bani aadam baan ahayo khata baan ahay oo mid marka had iyo jeer kulba dembi ku dhacayo oo kacakufaya ayaan ahay oo yani markaa waa waa alictiraaf bidemb dembigii buu ictiraafaya ila waa kii sayid اlistikfaar muxuu ahaa allahuma anta rabbii ظلمت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك binicmatika alaya waabuu bidanbii waabuu bidanbi qofka markaa dembigiisa inuu ictiraafo oo aanu inkirin ilaahayna subxana wataala isu maaragtay gacmaha hoos dhigto isu duleeyo u khuduuco oo uu ihahda ilaahay waxaa dembiga badan baanahay waxaasoo dhan baan sameeyey saasaan sameeyey ilahu ii dembi dhaaf saasa markaasa sadii ay tahay fain tafu anii tafu can mutamaridin mid madax adag baad saamixi oo aluumin dulmi badan ashuumin xadgudub badan ka agdhowda maa yuzaayilu macama oo aan ka tegaynin dembi wain tantaqim minii hadaad iga aargoosato ood iciqaabto falastu biaayisin markaa lafteedana mid quusanayo naxariistaadii ka quusanaya mee ihi de waxa weeyaan laa yayasu min rawx walow daklat nafsii bijurmii jahanama walow udkilat hadii loo akriyan wa iska caadi lakin adkhaltudan inoo dabdinayo iyado dee wasankaaba ku jabaya laakiin siyarko kale waxay ku taala walow dakhalat walow dakhalat nafsii bijurmii jahanama ma quusanayo xataa hadday naftaydu dembigayga daraaddii jahanamo u gasho dembiyada aan galay hadday xataa jahanamo igu tuuraan oo jahanamo la igeeyo haddana mid quusanaya ma ihiy in naxariistaadu iga saaraysa jahaname oo aanan ku waaraynin ayaan allahayo aaminsanahay halkaas markaa beydkan soo socda ayaa markaa intii lasoo guuriya ugu dambeey fajurmii cadiimu min qadiimin waxaadiin dembigayguu weyn yahay ku hor iyo ku dambaba dembiyada aan galay waa dembiye waaweyn horeyso iyo dambaysaba wa cafuka yaa dalcafwi aclaa adiga saamaxaadaada ayaa allihii cafinta u saaxiibka ahaayo ka sareeya oo ka weyn wa ajsamaa kana weyn dhowr master baa markaa qoraya ajsama beydkan wa ajsamada saasay u qorayaan de marka wixii lagu nasbiyey baa loo baahanay wa cafuka ya da lcafwi intaasi waa mubtadi cafuka waa mubtadi ya da lcafwina waa iska nidaa aclaadu waa khabarki oo de marfuuca wa way ku cadfan markaa de waa ajsamu buu noqonaya wa cafuka ya da lcafwi aclaa wa ajsamu haddii saas la yidhaahdana dee ceeb baa dhacaysa soo maha min cuyuub alkaafiya oo dee rawigu maftuux buu ahaa marka riwaayadu waa sida markaa waa ajsama iyadoo markaa rawigii la ilaalinayo waa daruuratu shicri maan odhanaynaa daruuratu shicri alba la iskama yidhaahdo wax walba daruuratu ma noqdo markaa tanoo kale waxaa loo baahanayaa bima nasabta ya shaaficiyu in la yidhah adi riwaayadu ay asaxday maxaad ku nasbisay de isagaa u cilmi badan laakiin aniga weji halkaa ii soo baxaya oo la yidhaha halkaa ha lagu nasbiyo ma ma garanayo allahuma ilaa haddii ficil laga dhigo ajsama ay saara daa jismin bal hala fiiriyo maarata macaajimta kolley eh, wakti dheeraada ah umaan sii helin oo aan bal hadda in ajsamadu ay saara daa jismin kabiirin oo kale ama saara kabiiran haddii ajsama afcalo ah loo isticmaalo markaa de ficil baynu ku qaadiyo wacafuka yaa da alcafwi aclaa isaga ayaa sarada wa ajsama ay saara jasiiman waxa uu noqday cafwigaagu mid weyn markaa ficil maadi ay noqoto ajsamadu waa dhici kartaa waa la fiirin doonaa insha alla wuxuu yihi khafi llaaha warjuhu likuli caiimati carabka waynu iska marayna intan ma aha gabaygii shaafici maayo khafilaahi ilaahay ka baq warjuhu ilaahay u rajee likuli cadiimatin dembi kastoo weyn oo kugu imanay walaa tuici nafsa lajuuja ha ka yeelin oo ha adeecin naftaada muranka badan deetana fatandama aad markaa murugooto naftaada ha adeecin buu leey naftaadu waa lajuuj way kula murmaysaa murama badan bay kaala hor imanaysaayo waxay kugula doodaysaa inaad xumaanta samayso ku qurxinaysa laakiin de murugaa wakun bayna haatayni labadaa ku dhex noolow min alkhawfi waraja kala ah minto bayaaniyadii khawf iyo rajaaga kala ahaa cabsi iyo rajo ku dhex noolow wa abshir bicawnilaahi in kunta musli bicafwillahi ilahay cafwigiisana ku bushaarayso in kunta muslima muslim haddaa tahay falilaahi daru lcaarifi lfardi inahu tasixu lifardi lwajdi ajfaanuhu dama falilaahi daru lcaarif al cajaa-ib badanaa weeye lilahi daru fulani dari waa caanaha inaynu tabiirka marso marna dhici karta marka lilaahi daru fulani a ninkaa hebela caanihii lagu anqariya cajaaib badnaay oo weeyaan ilaahay bay usugnaadeen caanaha ninkaa yani caano yaa badan ayay ahaayeen ninkaasi waxa lagu anqariyey markaa uu sidan cajiibka ugu noqday caano yaabay ahaayeen weeyaan oo kale marka falilaahi daru lcaarifi qofka alla yaqaanka xaaladiisu waa cajaaib badan tahay kaasoo alfardi yani keli ah sida loo helaaba iska adag wey inahu arinku waxa weeye tasixu lifardi اlwajdi ajfaanuhu dama tasixu way hooreysaa lifardi اlwajdi jacayl zaa'ida daraaddeed ajfaanuhu xiribihiisu dama dhiig bay hooreysaa qofka caarifkaa ah, ilaahay buu jecelyahayo jacaylkaa ilaahay u haya zaa'idkaa ah ayaa indhihiisu hoorayaanoo dhiig baaba ka socda bu oo markuu ilmeeyo jacayl daradii buu dhiig ilmeynaya hataa maaha ilmadii caadigeed maarata ilmadii caadigeed ee biyaha u ekay yuqiimu idaa ma leylu janna alaamuhu yuqiimu wuxuu markaa taag ahaanaya muqiim ku ahaanaya yani wuxuu ku jirayaa idaa ma leylu janna alaamuhu habeenka mugdigiisu markuu asturo kownka calaa nafsihi min shiddati ama yuqiimu wuxuu wuxuu eh, wuxuu eh, wuxuu qabanaya yuqiimu mataman weeyaan matamanka soo mafcuul ay mafcuul ah ma'taman yani geeri buu dhigayaa wey geeri ayuu dhigayaa calaa nafsihi naftiisiibuu geeri fadhi geeriyeed oo kale matamku waa mar qof geeriyoodo meeshan la isugu yimaado ee taanada iyo wax inta la sameeyo dadku isugu yimaadaan baa matam la yidhahdo markaa fadhi geeriyeed oo kale ayuu calaa nafsi naftiisa u qabanaya min shidat alkhawf cabsi daraaddeed uu ilaahay ka baqayo idaa ma janna alaamuhu marka habeenku mugdigiisu uu yimaado uu soo galo ayuu qofkaasi matam dhiganaya muxuu gala jeeda matam buu dhiganayaada yacni sidii nin waxaweye loo sheegay inuu dhimanayo oo kale ayuu murugeysa iyo habeenkaasoo salaatuleyl iyo qiyaam iyo ayuu ku jira markaasa ninkan malaha waxa weeye de nin markaa geeri geeridiisi loosoo sheegay oo kale markaa fadhigii geerida qabsaday oo kale ayuu markay marka qiyaamuleylkiisiibuu mactam ka dhigay fasiixan idaa maa kaana fii dikri rabbihi xaal yahay mid markaa fasaaxo badan oo badan markuu rabbigii xusayo markuu rabbigii xusayo agnaan maaha ilaahay magacyadiisa iyo ifaadkiisa iyo khayraadkiisa iyo wiis siduu ilaahay u baryayo u xusayo waad yaabaysa wafima siwaahu fi lwara kaana ajam wafima siwaahu wixii aan dikriga rabbigii ahayn markuu ku jiro kaana acjaman fi lwara dadka dhexdooda wuxuu ka yahay ku dhex yahay mid agnaana waan hadliba garanay marka arrintu dikrigii ilaahay ka baxdo ay huhaa iyo qiila waqaala iyo waxaa gasho hadal yaqaanba maaha mama hadla yaqaanaba waa ka aamusan yahay nin hadli karaba ma aha wayadkuru ayaama madat min shabaabihi wuxuu u xasuustaa maalmihii dhallinyarnimadiisa ka tagtay wamaa kaana fiiha biljahaalati ajrama iyo wixii uu ahaa intaa dhallinyarnimada lagu jiray mid markaa jurmi iyo dembi weyn ku galay fudayd dembiyadii uu fudaydka ku iyo jahaalada ayuu xasuustaa buu leeyahay dhalinyarinimadu de way iska hawl badan tahay oo de inta badan lahwigaa ku badan waxaa ku badan shahawaadkaa ku badan marka dhalinyarnimadiisii bayrbayrkii uu sameeyey iyo jahaaladii uu sameeyey ayuu xasuustaa lawy fasaara qariina alhami tuula nahaarihi deetana wuxuu noqdaa mid hami iyo warwar ku laran oo saaiib laah uula nahaari maalintiisoo dhan mid markaa murugo iyo werwar ku nool ayuu noqonaya wayakdumu mawlaahu sayidkiisoo ilaahay ayuu u khidmaynaya ayuu caabudayaa ida leylu alama habeenku markuu mugdigiisa la soo galo habeenkii ku jirana qiyaamuleyl iyo cibaado ilaahay ayuu ku jira yaquulu wuxuu odhanayaa xabiibii anta sulii wa bugyatii allahaygii aan jeclaayo anta sulii adiga ayaa codsigayga ah wa buqyatii waxaan doonaya adiga iyo raali ayaa masaladeeduba ay tahay kafaa bika liraajiina sulan wamanama adiga ayaa ku filan kuwa ku rajaynaya wax ay markaa raadsadaan oo su-aal u ahaado wax ay markaa codsi u ah adigaa ku filan qofka adiga ku helay wax kaloo ma baahno wamagnaman haniime iyo wax markaa lagu guuleysto adiga ayaa ugu filan alasta aladii adaytanii wakafaltanii miyaanad ahayn adigu kii isoo koriyey ee kafaalo qaatay wamaa zilta manaanan calaya wamuncima kamaad zuulin inaad igu galad gallada ii gasho ood markaa ii nicmayso casaa man lahu lixsaanu yakfiru zallati waxa uu mudan yahay cidda ixsaanka lahayd waa ilaahaye yakfiru zallatii zalladeedii dembiga inuu dhaafo wayasturu awsaari dambiyada inuu asturo iyo wamaa qad taqadama wixii hore maray ee dee dembiga dhacay wasumica alimaam shaaficiyu yadcuu fi lmasjidi biducaain awiil waxaa la maqlay imaam shaafici raximah اllahu tacaala isaga oo masjidka kaga dhex ducaysanaya duca dheer falamaa faraqa buu yihi markuu ka faaruqay ducadiisii kharaja wuu baxay fawaqafa yanduru ila asamaa cirka ayuu markaa fiiriyay isagoo intuu istaagay buu cirka eegay uma bimawqifi dulii duuna cizatika alcudma bimakfiyi siri laa uxiiطu bihi cilma بإطلاق رأسي باعترافي بذلتي بمد يدي أستمطر الجود والرحمة بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم بعهد قديم من ألست بربكم بمن كان مجهولا فعلمته الأسماء أذقنا شراب الأنس يا من adiqnaa sharaaba اlunsi ya man ida saqa muxiba sharaaba laa yudaamu walaa yadma waa tawasul marka wuxuu yihi bimowqifi dullii anoo ku tawasulayo wey istaagaygaa isdullaynta ah in adiga isu kaa dulaynayo duuna cizatika alcudmaa ee aan markaa hoos joogo cizadaadii weyneyd bimakfiyi sirin anigoo kuugu tawasulaya sir qarsoon oo laa uxiitu bihi cilma aanan aqoon ulahayn yacni waa kownkan iyo asraartaada ku duugan iyo aqoontaada adiga ku duugan iyo xikamta aad ka leedahay anigoo kuugu tawasulaya biiraaqi ra'si foorarinta aan madaxayga foorarinayo anigoo isu kaa dulaynaya ayaan kuugu tawasulaya biictiraafii bidillatii qirashada aan qiranayo inaan daliil ahay qof markaa liito oo hooseeya oo aan waxba ahayn inaan ahay qirashada aan qiranayo anigoo kugu tawasulay bimadi yadii gacantayda aan fidinayo aan kuhoos dhiganaya anigoo kugu tawasulay astamtiru ljuuda waruxma aniga oo codsanaya inaad ii di'iso deeq iyo naxariis biasmaa'ika alxusna magacyaadii qiimaha badna anigoo kugu tawasulay alatii bacdu wasfiha taasoo sifaadkeeda wax ka mid ah licizatiha halka ay ka joogto cizo iyo sharaf daraaddeed yastaqriqu nahra wanadma sifadeeda wax kamidii uu hadal oo dhan koobsanayo nahri mid markaa tiraab ah iyo nadmi mid markaa tix ah labadaba tix ah tix iyo tiraabba sifaadkeeda wax kamidii asmaadaadii uu hadal oo dhan dhamaysanaya haddii ka sheekeeya la bicahdi qadiimin waxaan kugu tawasulayaa cahdi hore oo min alastu birabikum halkaas kasoo jeeda qaaluu balaadi biman kaana majhuulan anigoo markaa ku tawasulaya cid markaa majhuul ahayd waa nebi aadam markaa noqonaya oo facallamtahu lsmaa aad adigu asmaada bartay waxaasoo dhan anigoo ku tawasulaya adiqnaa sharaaba alunsi waxaadna waraabisaa wehelka sharaabkiisa in adiga ku weheshan yaa mankii idaa saqaa muxiban mid jecel markuu waraabiyo sharaaban sharaab markuu waraabiyo wa aqbala loo jeedaa meeshan laa yudaamu aan cidina waxba ka qaadayn cidina aan dulmi karin walaa yadma dibna aan u haraadaynin kii sida ahaayo sharaabul unsigana waraab abyaadu markaa way iska macaan yihiin laakiin imaamu shaafici raximah llahu tacaala master mawhuuq ahoo kalsoonaan karo oo kasoo u nisbeeyey ma hayn waay wuxuu yihi wamima yunsabu lilimaam shaaficiyi radia allahu canhu waxyaalahan loo nisbeeyey imaam shaafici waxaa ka mida cajibtu liman yabkii calaa caybi gayrihi dumuucan walaa yabkii calaa caybihi dama cajibtu liman qof baan la yaabay yabkii calaa caybi gayrihi qof kale ceebtii u ooyayo weliba oo ilmo sii daynaya walaa yabki calaa caybihi dama isaga ceebtiisan aan u ooyeynoo weliba dhiig waxay ahayd buu leeyahay marka ceebtiisa waa suusta inuu dhiig ku ooyo laakiin inuu marka ceebtiisa maaratay e, e, eegana aanu dhiig ilmuhu aanay indhuhu aanay sii daynin ceeb dad kale markuu arkana uu markaa ilmo sii daayo kaasi waa mid weeyaan oo naftiisii ilaawey marka beydkaasi shaafici cid u sheegtay ma arag iyo cid kala toona loo nisbeeye lakiin beytku sidiisa waa lasoo guurguuriyaa laakiin shaafici baana cid leh maynaan arag sheekuna halkan almuciid fi adab lmufiid kaasa uu kasoo naqliyey markaa dee ma aha master markaa imaam shaafici wax loogu tiirin karo lakin calaa kulli xaal beytku qaab yaroo kale ayuu aadaab sharciya iyo ugu jiraayo oo kasii fiican cajibtu liman yabki calaa faqdi gayrihi dumuucan qofna de malaha ceebaha dadka kale ma ooye markuu xasuustee laakiin tana kasii fiicano cajibtu liman yabki calaa faqdi gayrihi waxaan la yaabanahay qof la ooyaya qof kale dhimashadii dumuucan ilma sii daynaya qofka loo dhintay daraadii walaa yabkii calaa faqdihi dama isagu markaa dhimashadiisa soo ila weyn wada sugaysaa dhimashadiisa sugaysa markuu xasuustan aan dhiig sii daynayni markuu aabbaha dhinto hooyadaa dhimato walaalkaa dhinto ilmahaagu dhinto adiga ooyey adigu waad dhimanaysaa maxaa isugu talagashay yani waa inaad dhiig sii daysay ahayd buu leeyay oo de waxa weeyaan geeridaadu ay warwar kugu hayso oo ay kaaga xanuun badato qaraabadaada geeriyoonaysaad markaa u ooyeyso wajabu min haada kaa waxaa kasii yaab badan buu yihi man yaraa cayba ayrihi wajabu min haada yaraa cayba ayrihi marka haddaynu manta iska soo qadarin iska caadi waajabu min haada warkaa horeen soo sheegay waxaa ka yaab badan hee soo socda oo ah yaraa cayba hayrihi sagiiran qofku wuxuu arkaa dadka kale ceebtooda wax yar wa fii aybihi wa fii caynayhi min caybihi cama indhihiisana waxaa kaga sugan isaga ceebtiisa indhala ceebtiisa ma arkayo dadka kale ceebahoodana yaraa cayba ayrihi dadka kale ceebahooda ayuu arkayaane aiiran xaal waliba ceebtaas ay ceeb yar tahay maainu dad kale ceebahooda isagoo ceeb yar u arkayo e ceeb cid kaleedaho oo sagiir ahoo yar ceeb yar oo qof kale leeyahay ayuu isagu arkayaa u muuqda isagii ceebtiisana muuqato markaa ma odhan ka dhigi mayno e, sagiiranta mafcuulkii labaadee yaraa e waxaynu ka dhigaynaa xaal baynu uga dhigaynaa cayba ayriyada yaraa cayba ayrihi ayrkii ceebtiisa ayuu arkay sagiiran xaal ceebtaasi ay tahay eeb yar ayuu haddana isagu arkaya waa umuuqata yaraadana ruyadii caadiga ad baan ka dhigana basariyada wa fii aynihi wa fii caynayhi min caybihi cama indhihiisa isaga ceebtiisa indhala-aan baa kaga sosa ma arkaba si kastuu weynaado kolley macnahaas in badan bayna soo hormaray axaadiisina waa tilmaantay gabayaaguna aad bay ay u tilmaameen shaaficina uu ka mid aha raggii markaa waqaala wuu yii wuxuu markaa yii wuu yihi shaafici eh, oo kaysulhaami caaso mar badan wax kasoo guurin jiray laakiin aynaan inagu ku kalsoonaan jirin beydkanu marka abyaaddan u sheegayana iyadana cid shaafici u sheegtay maynaana maba arkinba meel lagu soo guuriye wuxuu yihi cudtu xabiibii wabihi cilat facudtu wlcilatu lii laazima wacaadanii min cilatii saalima facaadat inafsu bihi saalima والنفس in صحت ومحبوبها غyر صحيiح وuجiدت ظاaلمة وكيف lا تجري على حكمه وهy بأحكاaم الhwى cاalمة way iska fiican yihin lakin de maaragtay ina shaafiعي uleeyahy ma ma sugno cudtu xabiibii saaxiibkay baan ama xabiibkaygaan jeclaa baan booqday isagoo xanuunsanaya bihi cilat waa iyaadad ciyaadat mariidki wey wa bihi cilatun isagoo buka ayaan xabiibkaygii booqday facudtu waa soo noqda waa jinaaska wixii la jiray jinaas tam cutu iyo cutu bay labaduba yihiin laakiin de macnuhu kala duwan yahay cutuda hore waa maxay waa booqashadii waa ciyaadatulmariidki cutudan dambena waa min alcawd waa soo noqoshadii cudtu xabiibii xabiibkaygii baan booqday wa bihi cilatu isagoo ciladaysa fa cudtu waan soo noqday walcilatu lii laazima iyadoo ciladii aniga ihaysa oo ilaaimtay muxuu la jeedaa de saaxiibkii markuu xanuunsan an xanuunsaday wya ila waa jecelaha xabiibkaygii oo xanuunsanaya markaan arkay xanuunkiibaa igu dhibcay weyaan anigana oo waan la xanuunsaday maal muminiina fii tawaadihim tawaadihim jacaylkooda ayaa muxuu keenayaa ka maali jasad lwaaxid ida shtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'ir jasad marka markuu isaga xanunsada adood xanunsanaysa wacaadanii markaasuu isagii isoo booqday min cilati bisababi cilati ciladayda daraadeed xanuunkaygii daraadi ayuu isagii isoo booqday haddana saaliman isagoo isagu bed qabo oo bogsaday facaadat inafsu naftiibaa noqotay bihi saalima isagii mid markaa mid iyaduna ku badbaadayoo ku caafimaaday markaan isagii arkay oo caafimaad qaba ayaa anigina caafimaaday buu markaa markuu isoo booqday isagoo caafimaad qaba ayaa ana naftaydi ay imaatinkiisii ku caafimaadday wnafsu hadaba nafti buu yidhi in saxad hadday iska caafimaad qabto wa maxbuubuha hayru saxiixi ciddii ay jecleedoo bugta hadday naftu iska caafimaad qabto wujidad aalima taasi waa mid markaa daalimada wey yani saaiibkaa buka hadaad la xanuunsan weydo arintaasi waa arin markaa dulmiya buui yani jacaylkii kamaad dhabayni wujidad waxaa la helaa naftaasi aalimatan inay tahay ayaa loo arka wa kayfa laa tajri calaa siday ugu socon weyday xukunkii maxbuubka oo markuu caafimaad qabana caafimaadi weyday markuu xanuunsadana ayuu xanuunsan weyday wahya biaxkaamiha waa caalima iyadoo akaamta jacaylka taqaano hadaad akaamta jacaylka aqoon u leedahay arintaasi akaamtii hawada iyo maarata xubiga waa khilaafsan tahay buu kule akaam buu iskaleeyahay marka akaamtiisaasi waa maxay waa in qofkii markaa dil ilaahay u jeclay sida uu noqdo adadguna aad la noqoto we waana xadiidkaaba tusinayaa ml muminiina fi tawaadihim kamali jasad waaxid ida shtakaa minhu cudun tadaca lahu saa'ir jasadi bisahri walxuma hadii walaalehen la garaacayo intaa la tumayo oo inaguna aan iska nafisnahay oo laa nashcur bishay waxla waxaynu dareemayna cuntadii baa laga jaraya leyrkii baa laga jaray biyihii baa laga jaray wax walba waa laga jaray meela hoydaan baa loo diiday dadkoodii waa laley wii la ley karay waa intii kalena way cagaagan tahay meelahaasay yaacaysaa oo ay maarata caleenta cunayaan walaa nashcur bishay waxbana ma dareemayno haddana waxaa leedahay muminiin baan nahayo waan jecelnahayoo maaragtay ma aha marka taas akaamtii hawada maaha wahiya biakaami hawa caalima haddaad akaamtii jacaylka iimaanka ah aad aqoon u leedahay taasi akaamtiisii maaha akaamtiisi alagaa hel w qaala imaam shaaficiyu radia allahu canhu waxa uu yii buu yihi tanna ma odhanin shaaficiyatani uma eke wuxuu yihi sadiiquka man yucaadii man tucaadi bطuuli اdahri ma sajaca alxamaamu wayufi dayna canka bgayri maطlin walaa ymnan bihi walaa ymnun bihi abada dawaamu saasa idin wada qoran nusakda walaa ymnun bihi abada ya ya wayuufi dayna canka bgayri maطlin walaa ymnun bihi taasuu maaniga qor abada dawaamu fain saafaa صadiiquka man tucaadi wayafraxu xiina tarshuquka sihaamu fadaka huwa اlcaduw bgayri shaki tajanabhu fasuxbathu xaraam faina qad samicna bayta shicri shabiihi duri zayanahu الniظaamu idaa saafaa ama waalaa waafaada waa laga fiican idaa saafaa sadiiquka man tucaadi faqad caadaaka wanfasala alkalaam abyaadan qaar laaaif dharaaif ayuu sacaalibi ugu nisbeeyey shaafici laakiin gabayadii shaaficina uma ega cid kale u nisbaysayna ma garanayno sacaalibina sanadna ma sheegin waxbana ma sheegin isaguna waxoogaaba shaafici u kasii dambeeyey laa laba marka way way adag tahay in shaafici baa la yidhaahdo wuxuu leeyahy sadiiquka saaxiibkaagu man yucaadii man tucaadi waa ciddaad colaadisa ka colaadiya biuuli dahri waktiga oo dhanba yani weligii qofkaad adigu cadow u tahay ka isaguna cadowgaa weyaan saaxiibkaa maa sajaca alxamaamu inta shimbiri heesayso yani waa inta adduunyadu jirto waa inuu colaadiyo cadowaaga markaasuu saiibka ay wayuufi dayna canka dayntana kaa bixiya biayri malin isagoon ku meermeerinin war waxaasaa laygu leeyahay talo maxaynu yeelnaa waa tanaho hebel ba ahaa war anaa kuusoo diraye faraha ka markaaba kaaga furfuraya weeyaan walaa yamnun walaa yamn walaa yamunu ayada iska ahayd laakiin malaha de aan ilaa imika ma aha nahyi maaha marka waba inay jasmisan may ahayn walaa ymnun walaa yamunu bihi abadan weligiina aan kugu mano sheeganaynin daynki kaa bixiyey waanigii berii kaaga furfuray aan koolin dawaamudaasi markaa abadan tibay sii taakiidinaysaa laakin dee dawaaman inay noqoto iyaduna abadan dawaaman laakin dawaamu yani haadaa dabuhu ama maaragtay in markaa mubtadai wax loo qadaro walow ay iska cusri ama adag ku yar jiro fain saafaa sadiiquka haddii uu u laab xaaran yahay saaxiibka man tucaadi ciddii adigu aad cadowga la ahay hadduu isagu u laab xaaran yuu la qoslayo wayafraxu uu faraxsan yahayba xiina tarshuquka sihaamu marka ay darandoori kuugu dhacayso leebabku leebabka darandoori kuugu dhacay maxay dee cayda marka uu kaas kucaaya kucolaadinaya ee uu suxun kuu gelaya aanu maarata kaa qaban o ninka ukaadiyo ka dhin aanu odhanayn fadaaka huwa alcaduwu kaasi isaga laftiisa cadowgiya kaa kale la fadhiyo ma isaga laftiisa ayaa cadowgiya biayri shaki shakilaan tajanabu kaa iskaga dheero fa suxbatu kaa inaad la saaxiibtaa waaba dembi bu waa xaaraam wey qad samicnaa waxaanu maqlay beyta shicrin beed gabayoo shabiihi duri u egba jawharti zayanahu nidaamu oo ma durigii ama maaratay jawharadii uu qurxiyey markaa nidaamku tux yani waxa weeyaan lagu taxay dunta saa markaa waxa weyaan loo sameysay kuushaka laga dhigay kaasuu ogyahay wiil beydkii waa maxay idaa saafaa sadiiquka markuu la u laab xaadhayuu saafi u yahay saaxiibka ama idaa waalaa markuu weli u yahay oo uu xidhooriyo sadiiquka saaxiibka man tucaadi ciddad colaadinayso faqad caadaaka waa ku colaadiyey kaasi wanfasalka warkuna waa dhey warku intaasu ku dhan yahay ninkaasi waa cadow wuu ku colaadiyey marka arrintan tafsiil baa la gelinaya inkastoo dabeydkaa fain saafaa sadau man tucadi wayafraxu xiina tarshuqu ka sihaamu taasaa qeyd looga dhigay oo yani waxa weeyaan maaha hadday qofkaad adigu isqabataanba in asxaabtaada aad tirahdo waa inaad goysaan haddaa idinku waxoogaa adduunya isku yar fahmi weydeen haddaad tirahdo ninkaa waa lustiid nima nin dambe oo arkin ama nin dambe la socda yaanan arki eh, de taasi sax ma aha ama wadaad maaragtay aada maxoogaa masale isku yar khilaafteen oo adigu isku yar fahmi afdhaafteen in aad markaa ardaydii uga dhaarato tirado ninka hebel lagu arko sidii maarata ku dhacday maxamed ibn yaxya duhli raximah llahu tacala oo cafaa canhu kolkii bukhaari masaladii isku yar afgaran waayeen ayuu ninkii ninkaa utagay ayaan aniga imanin taasi sax ma aha taasi iyadu arrin saxa ma aha horeyso iyo dambaysaa arrin qalad laakiin haddii qofkan eh, de waxaad ku haysaa ay cadaawa diiniya oo arrimo dee culculus oo ninkani ku jiro nin markaa dee khariban uu yahay oo markaa diin ahaan u colaadinayso sida inuu kaafir yahay gaal yahay gaalnimadiisa waliba de ummaddii ku dhibaataynayo maarata laa yanhaakum ullahu can aladiina lam yuqaatilukum fi diini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum kuwaas ah, mushkilad ma laakiin inamaa yanhaakum allah can aladiina qaataluukum fi اdiin wa وأkرجوكم من dياaركم وظاهروا على إkراaجiكم أن تولوه ومن يتولهم فأuلaئiكa هم الظالمون markaa de qof markaa isagu diintii ilaahay looga taaglaya oo mسlimiintii colaadinaya oo cadaawadiisa iسlaamka iyo mslimiintu ay ظaahir tahay kaa inaad markaa soo dhaweysato de markaa waxa weeyaan iimaankeed markaa meel kaga dhacday mslimiintiina meel baad kaga dhacday ka markaa la sheegay ka noocaasoo kale way ku asaxaysaayo beydkan dambe idaa saafaa sadiiquka ama idaa waalaa sadiiquka man tucaadi culamo badan baa soo guurisa waxaanay kusoo guuriyaan markay aayaadka eh, itikaadu lkaafiriina awliyaa aayadaha ka hadlaya markay markaa ay sheegaan ayay markaa beydkaasi keenaan marka waxaa logala jeeda taa cadaawadda diiniga ee muuqatay wejigeedu uu cad yahay ee wax ninka lagu colaadaya ay caddahay ninkaas dee nin markaa ummaddii dhibaateynaya uu yahay taas baa markaa la diidan yahay in awliya laga dhigto weliba taa lafteedana iyada lafteedu waxay sii yeelanaysaa quyuudo imika waxaad gaad arkaysaa cabdiraxmaan bn cawf radia allahu tacaala canhu umayata bni khalaf xoogaa nooc saaxiibtinimo abaa ah ka dhexaysay soo ma oo de wadan dagaalkii beder markii uu ninkii oo meel maaragtay daalaadhacaya arkay waa kii isku duubay bal isku dayay inuu badbaadiyo xataa markii waxa weeyaan bilaal markuu arkay uu qayliyey ile nabaradii uu ku dhigay baa ayaa ka muuqde ee muhaajiriin ansaari soo yaacday waa kii isku dul tuuray ee isku marka hore inula carari isku dawada nin culus buu ahay qaadi kari waayo ula carari kari waayo kolkii dambe waa kii bal hoos dagal yidhi isku dul tuuray isaga laftiisii la dhaawacay iyadoo ninka markaa warmihii xaqa lagu daydayayo markaa de waad arkeysa cabdiraman af u dadaalay oo la tacaalay bal ninkaa saaxiibtinimadii ka dhexaysa nin ku badbaadiyo laakiin de cabdiraxman alcaf wuu necab yahay ninkan diintiisa iyo dhaqankiisa iyo waxaasoo dhan marka mar haddii arrintu saasoo kale tahay bal hadda qofkan waa intaasu hagaagaawana bal ad saasoo kale tahay iyada lafteeduna ma aha arrin markaa cadaawad lagu sheego la yidhaahdo haddaad ninkaaba xidhiir la yeelatay cadow baad noo iyada lafteeduna markaa sax ma noqonayso qaala buu yihi raأytu اlcilma صaaxibuhu kariimu walow waladathu aabaaء liaamu walaysa yazaalu yarfacuhu ilaa an yucadima amrahu اlqowm اlkiraamu wayatabicuunahu fi kuli xaali karaaci الdaأni tatbachu الsawaamu falowla اlcilmu ma sacidat rijaalu walaa curifa اlxalaalu wala اlxaraam abyaadani waa abyaad caanahoo imikana de cilmiga iyo aada loogu soo deliishado imaamu shaaficina loo nisbeeyo laakiin jaamicu bayaan اlcilmi wa fadlihi libni cabdilbar kitaabkan caanka jaamicu bayaan cilmi wa fadlihi ayay abyaadu ku qoran tahay wuxuu yihi markaa nasabaha bacd الnaas ilaa mansuur bn اfaqiih ninkaa mansuur ibn اfaqiih la yihaahdo ayuu dadka qaarkood abyaadan u nisbeeyeen walaysat lahu isagu ma laha bu wainamaa hiya libakr bni xamaad صaxiixaة waanshadnaaha canhu jamaacatu waxaa iskale buu yihi ninka la yihahdo xamaad ibn eh, bakr ibn xamaad saasaa sanad saxiixa aanu kaga buu leeyahay iyada ayaa jamaaco nooga soo guuriyeen eh, ninkaa markaa sheegayaana waa nin maqribi eh, taahart yani xagga almaqrib alcarabi nin markaa ku abtirsada weeyaano caalim bilxadiid warijaali shaacir fasiixa ahaa laba boqol iyo lix iyo sagaahankii dhintay ninkaasaa markaa iskale abyaada laba boqol iyo lix iyo sagaahankii buu dhintay bakr bn xamaad baa la dhaa marka shaafici ma laha raaytu lcilma waxaan arkay cilmiga oo saaxibuhu kariimun qofka u saaxiibkay uu yahay qof qiimo badan walow waladathu aabbaaun liaamu haba dhasho aabbayaal liitaa haba dhalaane hadduu isagu cilmi leeyahay nin qiimale wey walaysa yazaalu ka suuli maayo cilmigu yarfacuhu qofkii kor inuu qaado ilaa an yucadima amrahu ilaa arrinkiisa ay weyneeyaan alqowmulkaramu dadkii qiimaha lahaa ilaa ay ninkii kor u qaadana qof qiimale u arkaan cilmigu ka suuli maayo wayatabicuunahu oo ay ku raacaan fii kulli xaalin xaalad kastaba ay isaga u hogaansamaan ka raaci dani sida qofka arijirkaa tatbacuhu waxaa raacda saaimada ihi isagay dabagalaan raacaan oo de markaa hogaamiye saasoo kale ayay markaa dadkii raggii waaweynaa ay u dabagelayaan qofkii caalimkaa falowlaa alcilmu maa sacidat rijaalu cilmigu haddaanu jiri lahayn ragga qaarkood sucado maynu dad markaa heer gaadhay oo qiimo yeeshay may noqdeenoo markaa nasiib wanaagsanaadi wey walaa curifa alxalaalu walaa alxaraam xalaal iyo xaaraan lama kala garteen haddii aan cilmigu jirin wuxuu yihi can ilmusaniyi anshada shaaficiyu linafsihi musani waxaa laga soo guuriyey inuu shaafici naftiisa u tiriyey yani gabaygan uu qaaday isaga oo isagu markaa odhanaya cid kale aan kasoo guurinayn wma ana bاlghayraani min duni ahlihi ida ana lam uصbix hayuura calى cilmi طabiibu fuaadi mud halaaثuuna xajata wasayqalu dihni wاlmufariju can hami waxa uu markaa leeyahay wamaa ana anigu ma ihi bilkhayraani mid hinaasan min duuni ahli oo ku hinaasaya ahalkiisa yani sukadood yani ahalkiisa ilaalintooda iyo dhowridooda mid u hinaasaya ma ihi idaa ana lam ubix haddii aanan noqonin ayuuran calaa cilm mid cilmigayga uhinaasaya mid cilmigiisa uhinaasaya haddaanan noqonin ahalkaygana uhinaasi maayo wuli oo hinaasaha ahalka iyo qofka cirdi waxaa ka mudan bule cilmigiis saad reerkaaga iyo in xumaan la gaadhsiiyo uga hinaasayso uga xanaaqayso ood u diidayso cilmigaaga in xumaan loo geystana u diid isagaaba ka horeeya buule maxaa taasi ku timid abiibu fuaadi cilmigaygu waa abiib waa maskaxdayda dhakhtarkeyda kii dhakhtarinay ee fikrada khaldan ka saxay mud alaauuna xajatan soddon sanadood laga soo bilaabo markaa mud de marna waana la rafiy wii ka dambeya waana la jaraay imika waa waa kan noo rafciy hadii la jarana waa caadi mud halaahuuna xajatan soddon sano laga soo bilaabo isagaa dhakhtarinayay buu leeyahay maskaxdayda wa sayqalu dihnii isaga ayaa soofaynayey maskaxdayda wlmufariju an hami hamigaygii warwarkaygana isaga ayaa iga faydayay markaa de cilmigu faaiid badan buu qofka uleeya maskaxdu u sifaynaya afkaartii khaldaneed buu ka saxaya waxyaalaha warwargelinaya ayuu u sheegaya wax loo warwara wax badanoo kamid inaanay ahayn markaa cilmigu fadli weyn buu igu leeyahay buu leeyahay isaga ayaa markaa ka mudan inaan ciddii xumaan u geysanaysa aan ka difaaco ahalkayga saa ka mudan abyaadda marka hadee manaaqibka iyo bay ku qoran yihiin manaaqib albayhaqi marka waa masder lagu kalsoonaan karo wa qaala shaaficiyu radia allahu canhu wuxuu yihi yaa nafsu ma huwa ilaa sabru ayaami kaana muddataha adgaasu axlaami ya nafsu juusii can اdunya mubaadarata wakhali canha faina alcaysha qudaami waaya iyadana markaa waa abyaad masaadir lagu karsoonaan kara ay imaamka raximah llahu tacaala u tiiriye wuxuu yidhi yaa nafsu nafey maa huwa ilaa sabru ayaami maalma uun adkaysigeed ma mooyaane wax kale arrinku ma aha maalma adkayso nimcaad tiimbad doontahay lakin intaan addunyada la joogo wax koobane haddaad intaa adkaysato hadhow janaad gelaysa kaana muddatahaa waxaaba la moodaa muddadeeda gebigeedaba maalmaha la sabrayo ee adduunyada la joogo adkaahu axlaami waxyaalo lagu riyooday oo akhlaaq akhlaaq yani riyooyin isku dhex jirjira oo aan macna lahayn ayaaba la moodaaba inta adduunyada lagu nooliyay intaa iska adkaysa marka yaa nafsu nafay juuzi can اdunyaa adduunyada iska dhaaf mubaadaratan yani si markaa degdeg ah ku dhaaf ama mubaadiratan xaala mid markaa degdegaysa adduunyada hore isaga dhaaf ha ku habsaamin wahalli canha iskaga tag faina alcaysha qudaami noloshii way iga horeysaa markaa naftii buu sheegaya addunyada in wax lagu habsaamo inaanay ahayn wuxuu hi kulima shaaficiyu fii bacdi maa yuraadu minhu shaafici baa lagala hadlay waxyaalihii laga doonayay wax kamida fa anshaa yaquulu wuxuu markaa curiyey isaga oo leh walaqad balowtuka wabtalayta walaqad balowtuka dhab ahaan waan ku tijaabiyey wabtalayta khaliiqatii adiguna dhaqankayga waad tijaabisay walaqad kafaaka mucalimii tacliimii macallinkayga ayaa kaaga filaaday inaad wax i barto marka eh, beytkani dee shaafici waa laga yaabaa inuu eh, uu yidhi laakiin waa beyd uu soo qaatay ma aha beyd isagu uu sameeyey oo labid ibn rabiica alcaamiri shaacirkii dajaahiliga islaamigaba ahaa ayaa beytku uu u nisbaysan yahayo kutubtuna ay markaa u nisbaysay diiwaankiisana wuu ku yaalaa marka walaqad balowtuka wabtalayta khaliiqatii walaqad kafaaka mucalimii tacliimii waa beyt uu labid ibn rabiica alcaamiri ma aha beyt marka uu shaafici leeyahay lakin shaafici dee waa uu yiriyo laakiin waa tamaul ay abyaadda dee shaaficiyliin sida keyrkiiba gabay cid kale ay tiri uu mararka qaarkood usoo qaadan uu qaadanayay beyt uu soo qaatay ayuunbuu noqonaya marka macalinkaygii kaaga filaaday inaad waxay barta buu leeyahay yani hawshaasi waa hawl aan ka hore la ii baree waxba imika adigu ha isku hawl inaad ii barto macalinkaygii hore ii baray oo arrintan arrin horeba la ii baray ayay ahayd buu markaa markaa runtii dee kulley qisada inoogu sheegino qisada inoo sii fasir lahayde yani waxaan shaafici laga doonayay maxay ahayd yani nin baa waxaa laga yaaba wuxuu ku wacdiyey de wax eh, aanu isagoo kale ahay cidii ku wacdiye lahayd shaafici ilan waxaa laga yaabaa eh, mararka qaarkood qofku isaga oo arrin aad ka saxaysay istiidsiinaya inuu isku dayo adigii inuu waxyaala maaratay eh, uu kugula meeraysto kale isku dayo marka adigii wax kaa soxo marka war arrimahan horaa la ii baraye waanan ogsoonahayo waan la socdaa de lakiin hadalka halkiisii u daayo haka leexin saasoo kale ayay markaa noqonaysaa lakin de waxaa inaga maqan qisada maahiyada xaqiiqadeedii iyo dhacdadii ayaa inaga maqan laakiin beytka de macnihiisa waa waana beytkaa hore ee uu lahaa weliid labiid waxaan filaya waqtigu waa iska dhamaaday saacaddii halkaa ku joogta insha allahu tacala wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed